la jasmina haddii la yidhi macsumaa laga hadla mase acaal afcaala laga hadlaa marka isim warkiis waa kaa haray isim sideed nuucu ahaa sideeddiiba laga hadli ma soo ma jeedin isim sideed nuucu ahaa sideeddii waa soo baray aday kugu forarta hadda lagaa rabaa ka jawaaba ah, sideed ism mfradaho munsarifa ah, iyo ism mfradaho maalayinsarifa ah. jamcu taksiir munsarifa iyo jamcu taksiir maalayinsarifa jamcu lmuanai saalim jamcu mudakari saalim muana asmaa hamsa iyo waxa wey ism mfrado ism mfrado maalinsaria jamcu tagsir munsarifa jamcu tagsir maalaynsarifa jamcu lmu'anasi saalim jamcu lmudakari saalim asmaa lhamsa muhana sideeddaas waa naga had waa sheegnay sideeddaas waa naga had sideeddaas wey saddex ficil aan hadda gelaynaa saddex ficil aan hadda gelaynaa فiعل مضاaرع الذي لم يتصل بآkخر شhayء oo صحيح آkرة فiعل مضاaرع الذي لم يتصل بآkخر شhayء oo معتل آkرة iyo أفعاaل الخمسة سddexdaasaan hadda gelay فiعilku سddexdaasu noqdaa isaga dhan فiعل مضاaرع الذي لم يتصل بآkخر شhayء laba uqaybsama laba uqaybsama صحيiح الآkخر iyo معتل آkر أفعاaل الخمسana waa hal mid سddexdaas maxaa lagu jasmiyaa aan gelayna markaan saddexdaasaan sideeddii ku darayna koob iyo tobanay noo noqon calaamaadkana calaamaadka horay labiiyo tobanaan uhaysan calaamo oo rafcadu afar calaamay laheed afar afar calaamo nasbaduna shanay laheed sagaal khafdaduna saddex isku dar laba toban calaamana xaggaan ku haysan halkaana laba calaamo kelayna waa ku darayna afar iyo tobanay noo noqonay calaamaadka kelmadaha la eraabayana sideed waa noo soo dhammaatay waxaan ku daraynaa saddex markaas maxay noo noqonayaan toban iyo ko toban iyo kogaas iyo afar iyo tobankaas oo laysku tadbiiqiyo wey waxaan baatan ka rabi toban iyo kogaas kelimo iyo afar iyo tobankaas calaamo in laysku tadbiiqiyo keliyahan baatan ka rabi soo ma jeedi calaamat aljasmi jasmiha labadiisa calaamo haadaa maxaluhumaa qaala wuxuu yidhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajrumi waliljasmi jasmaha calaamataane laba calaamaa u sugnaadeen jasmuhu laba calaamu leeya kelmaddan waa jasmisan tahay laba calaamaa lagu gartaa kelimaddu inay jasmisan tahay laba calaamaa lagu gartaa asukuunu sukuuna u sugnaaday iyo wlxadfu xada ah, sukuun iyo xada aa u sugnaadeen waaqulu waxaan ku ley marka xadafkaas laba usii qaybsami laba u qaybsami doona xadafku xadfu xarfilcila iyo xadfu nuun labadaas u qaybsama xadafku xadfu xarfilcila iyo xadfu nuun labadaas u qaybsamaya wa aquulu waxaan leeyahay uu yidhi maxamed muxydiin cabdulxamiid yumkinuka waxaa suurtagal ku ah an taxkuma inaad ku xukmido cala alkelimati kelimadda biannahaa kelimadan majzuumatun tu la jasmiyey inay tahay idaa wajadta markaad ka hesho fiihaa kelimada waaxidan mid oo min amrayni laba arrin ka mida kelimada laba arrimood mid ka mida markaad ka hesho waxaa suurtagal kuu ah inaad ku xukmido kelimadan inay jasmisantahay kelimada laba arrimood mid ka mida markaad ka hesho waxaa suurtagal kuu ah inaad ku xukmido kelimadaas inay jasmisan tahay oy kelimad majzuumaad tahay yumkinuka waxaa suurtagal ah an taxkuma inaad ku xukmido cala lkelimati kelimada biannahaa kelimadaas majzuumatun mid la jasmiyey inay tahay goorma idaa wajadta markaad ka hesho fiiha kelimada dhexdeeda waaxidan mid midkaasoo min amrayni laba arrimood ka mida alwalu kan ugu horreeya asukuunu waa sukuun kelimadda markaad sukuun ku aragto waxaa suurtagal ku ah inaad ku xukmido kelimadaas inay jasmisan tahay marba haddaad sukuun ka heshay waxaa suurtagal ku ah kelimadaas inaad ku xukmido inay jasmisan tahay wa huwa sukuunku alcalaamatu waa calaamada calaamada alasliyatu asalka loo nisbeeyey calaamadaasoo liljasi u sugnaatay jazmu laba calaamu leeyahay waa sukuun iyo xadad labadooda iyo asal ah sukuunka kelimad kasta marka oo ficil mudaaric macnaha weeye wax kale ma ahane oo la jasmina haddii sukuun lagu jasmiyo asalkiiyo ku timi su-aal uma baahna ah. kelimadii lagu jasmiyo waxaan sukuun ahayna wuxuu naaib ka yahay sukuun xadafaa lagu jasmiyey xadafkaas wuxuu naaib ka yahay sukuun wahuwa sukuunku alcalaamatu waa calaamada alaصliyatu asalka loo nisbeeye calaamadaasu liljasmi usugnaatay waani ka labaadna alxadfu waa xadafka wahuwa xadafku alcalaamatu waa calaamada alfarciyatu farca loo nisbeeyey waa calaamada faraca xadafka oo faraca ka ah sukuunka walikulli waaxidin mid kastoo min haatayni alcalaamatayni labadan calaamo ka mid ah mawaadicu meela u dega usugnaaday labadooda mid walba meeluu daguleey sukuunkuna meeluu daguleeyahay xadafkuna meeluu dagul walikulli waaxidin mid kastoo min haatayni labadan ka mid a labadan alcalaamatayni labada calaamo ah mawaadicuu meela u degaa u sugnaaday mawaadicdaasoo sanadkuruhaa laka aan kuu sheegi doono fii ma mawdica yelii soo socdo mawdica kan ku xiga mawdica yelii midkan la xidhiidha mawaadicu sukuuni sukuunka meelihiisa qaala mxamed din qaala mxamed ibnu mxamed ibnu daawud asinhaaji wuxuu yidhi faama sukuunu sukuunka fayakuunu huwa sukuunku calaamatan calaamuu noqdaa liljasmi jasmuu calaamo u noqdaa fi lficli ficilkiibuna calaamad ugu noqdaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka asaxiixi caakiri ee caaqirka ka fiyoobo ka caafimaadka qaba ficilka u soo ogaanay kelmadda carabigaa hadday wow u dambaydo hadday ya u dambaydo hadday alif u dambayda saddexdaas waa wow alif ya saddexdaas marka u dambayda magaciis waxa la ihahdaa muctalu laakir sideed iyo labaatan xaraf weeye xuruufta xuruufta carabiga waa sideed iyo labaatan xaraf saddex marka laga jaro shan iyo labaatana soo hareen shan iyo labaatan kaas kale kelimadii mid kamiduu u dambeeyana saxiixu laakira la yidhahdaa saxiixu laakira la yidhahda marka waxaa la iraabaa waa ficil mudaaric oo labadii nuun ka maran waxaa la iraabaa waa ficil mudaaric oo labadii nuun ka maran nuunu niswa iyo nuunu tawkiid ficilkaas marka hadduu saxiixulaakir yahay saxiixulaakir haddii la yidhi saddexdii xaraf mid kamidu uma dambeeyo شhan iyo labaatanka xaraf oo kale mid kamid aha u dambeeya ficilkaas marka la jasminayo sukuun algu jasmiya wax kale laguma jasmiyo ama sukunu sukuunka fayakunu huwa sukuunku calaamatan calaamu noqdaa liljasmi jasmu calaamo u noqdaa filficli ficilkiiyuuna calaamad ugu noqdaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka asaxiixilcaaqiri ee aaqirka ka fiyooba ka caafimaadka qaba maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay lisukuni sukuunka mawdicun waaxidu hal meela usugnaaday sukuunku hal meeluu calaamad ugu noqdaa jasmaha lisukuni sukuunka mawdicu meela u sugnaaday mawdica waaxidun keligiisa mawdicaasoo yakuunu uu noqdo huwa sukuunku fiihi mawdica calaamatan calaamo calaa ana alkelimata kelimadda majzuumatu mid la jasmiyey inay tahay uu calaamad u noqdaa wa haada almawdicu mawdicaas huwa alficlu waa ficilka almudaaric mudaarica ficilka asaxiixu alaakiri aakirka ka fiyow oo ka caafimaadka qaba wa macnaa kownihi maxaa loola jeeda ficilku aakirka waa ka fiyowye waa ka caafimaad qabaa wa maعنaa kwnihi ficilka ahaanshadiisa macnaheeda صaحيiح اaakir uu ahaado ficilkan waa صaحيiح اaakir macnaheeda أna aakirahu aakirkiisa laysa xarفan xarف ma ahan wey hadii lagu yidhaahdo ficilkan waa صaxiixulaakir macnaheedu wuxuu yahay aakirkiisa ma ahan xaraf min xuruufi اcila xuruuftii cilada ka mida xuruuftii aلaثati saddexda ahaayeen allatii xuruuftii hiy اlأlifu alif ahaayeen iyo wal iyo walya-u ya haddii lu ficilkan waa saxulaaqir macnaheeda waxay tahay saddexdii xaraf oo xurufu cillaha ahaa oo ah alif wow ya saddexdaas mid ka midu uma dambeeyo ee xaraf kale u dambeeya saddexdaas mid ka midu hadduu u dambeeyo muctalulaaqir wey haddii saddexdan mid ka midu dambeeyana haddii saddexdan mid ka mid dambeeyo maxaa la yidhaha muctalulaaqir haddaan saddexdan u dambayna maxaa la yidhahdaa saxiixulaaqir miaal icli icilka miaalka wa mihaalu ficli ficilka mihaalkiisaiyo tusaalihiisa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka asaxiixilaakiri aakirka ka caafimaadkabo ka fiyow yalcabu waa cayaara wayanjaxu imtixaanka waa ku guulaysana wayusaafiru waa safraa wayaciddu waxbuu ballan qaadaa wayas'alu waxbuu weydiinaa kuwaasoo kale wey faydaa qulta haddaa tira soo geli marka hadda waa ficil mudaarico rafcisan ku aan miaalina maxaa waa ficil mudaaric oo caamil nasbiya iyo caamil jasmiya midna uusan ka horreeyin soo marka fiiri soo geli caamil jasmiya faidaa qulta markaa tidha lam yab lam yalcab ma cayaarin caliyun cali wala yanjax ma guulaysan beliidun damiin walam yusaafir ma safrin aquuka walaalkaa walam yacid ma ballanqaad uma ballan qaadin ibraahiimu ibraahim khaalidan khaalid walam yas'al ma weydiisan bakrun bakr alustaada macallinka su-aal ma weydiin fa kulun ah, mid kasta oo min haadi afcaal afcaashan ka mida majzuumun waa jasmisan yahi mid kasta waa jasmisan yahi fa kulun mid kasta oo min haadi afcaali ka mida majzuumun waa ku la jasmiyey lisabqi xarfi اljasmi xaraf wax jasmiya hormaridda uu ka hormaray darteedaana loo jasmiyey xaraf wax jasmiya ka hormaray aladi xarafkaas huwa lam ah calayhi ficilkuu ka hormaray wa calaamatu jasmi inuu jasmisan yahay calaamada lagu garanaa asukunu waa sukuun wa kullu waaxidin mid kasta oo min haadihi afcaali ka mida ah, ficlu mudaaric waa ficil mudaaric saxiixulcaaqil oo caaqilka kafiyo waa dhammaan miaalki iyo tusaalihii ficilka mudaaric saxiixulcaaqilkaa horta marka hore miaale iyadoon caamil jasmiya ku jirin yalcabu waa ciyaara waynjaxu waa guulaysana wayusaafiru waa safra wayaciddu waa ballan qaada wayas'alu waxba weydiina soo geli caamil jasmiya faydaa qulta marka aad tidhaahdo lam yalcab ma cayaarin caliyun lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab yalcab ficlun mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi asukuun caliyun faacilu yalcab marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakili liannahu ismun mufrad والجملة من الفعل والفاaعل في محل نصب مقول qول qلتdaas مفعuلkeedi wey مقول qول جuملada نoqotay محلka إحراabay ku leedahay محلkeeda waa la نصbiya محلkeeda waa la نصbiya ولم ينجح الواaو حرف cطف لم حرف نفي وجسم وقلب ينجح فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزم السكون بليد فاعل ينجح مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب لأنها معطوفة على جملة لم يلعب علي آه جملدي لغو عطفه جملة محل إحراف كله أيضا محل إحراف كله تنكهر غيري رعضي لمت آه جملدي لغو عطفه جملة محل إحراف كله jumladaas maxalka ixraabka ay ku leedahay iyaduna ku leedahay jumladii lagu cadfo midaan maxalka ixraab ku lahayna iyaduna maxalka ixraab kuma le masaaida cusuba maantaa soo ma jumle lagu cadfay jumle maxalka eraab ku leh horay ma soo marna taas ma soo marna khalaas waa marka horaan ba uqaadan markaas waay walam yusaair alwaaw xarfu cadfin lam xarfu nafyin wajasmin waqalbin mabniyun cala sukuni la maxalala min alicraaq yusair yusaafir ficlu mudaaricu majsuumun bilam wacalaamatu jasmi asukunu akuuka faacilu yusaafir marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabaة can الdm لأnnaha min aasmاء الخaمسة mana في xarف min xaraka akuu mdaaf اkaafu damiir mتصil mabniy calى الفتح في maxal jri mdaaf ilay واljumlaة min الficl واlfaacil في maxal naصb لأnnaha macduufaة عalى jumlaةi maqul الqwl ولم يعد الواو ولم يعد إبراهيم خالدا ولم يعد الواو حرف عطف لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على سكون الله محل الله من الإعراب يعد فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزم السكون ibraahimu faacilu yacid marfuuc su-aal yaa ka jawaabaya aye aye maxan walam yacid ibraahimu firi lam yacid ma ballan qaado ibraahimu ibraahimu waxaa loo rafciyey waa faacil maxaa loo tanwiini waaye waa malansarif labada cilo ku jirta maxay yihiin alcalamiyatu maca alcujma ibraahimu faacil yacid marfuuc وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhره khاalda مفعuل bه منصوب وcلاaمة نصب فتحة ظاahiرة في akhره والجuملة من الفعل والفاaعل والمفعuل في محل نصب لama محdوفة على جuملة مقول الqول ولم يسأل بكر الأستاaذ ولم يسأل الواو حرف caطف لم حرف نفي وجسم وqلب مبني على سكون لا محل له من الإعراب يسأل فعل مضارع مجزوم باللم وعلاaمة جسم السكون bkr فاacل ysأل مرفوع وcلاaمaة رفع dmة ظاahiرة في akhره الأstاaد مفعuل bه منصوب وcلاaمaة نصب فتحة ظاahiرة في akhره والجuملة من الفعل والفاaعل والمفعuل bه في محل نصب لama معطوفة على جuملة مqول الqول فkل mid kasta oo min hadiه الأفعاaل أفعاaشhan kamida مجزuم waa la jسmiyey لصبق xرف الجزم xaraf wax jasmiye horumaridda uu ka hormaray darteedaa loo jasmiyey alladii xarafkaasoo huwa xarafku lam ah calayhi ficilku ka hormaray wa calaamatu jasmihi mid kasta inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garana asukunu waa sukuun mid walba fiiri sukuuna u dambeeya lam yalcab lam yanjax lam yusafir lam yacid lam yas'al mid walba sukuuna akri ka saara calaamadaasaa lagu garaa inuu jasmisan yahay wa kullu mid kasta oo min haadihi afcaali ka mida ficlu mudaaricin waa ficil mudaaric ficilkaasoo saxiixulcaaqili aaqilka ka fiyow mawaadicu lxadfi xadafka meelihii uu degi jiray haadaa maxaluhaa qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaj wuxuu yidhi waama alxadfu xadafka fayakuunu xadafku calaamatan calaamuu noqdaa xadafku calaamuu noqdaa liljasmi jasmuhu calaamad u noqdaa fi lficli ficilkiyuuna calaamad ugu noqdaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka almuctalil aakiri aakirka ka jiran iyo wa fi afcaali afcaashii afcaashii alkhamsati shanta ahaayeen allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuuni nuunta nuunta sugnaanshadeeda uu ahaa xadafku laba meelooduu calaamad ugu noqdaa sukuunka waxaan rabaa jesmaha sukuun naa'ibu ka yahay xadafku laba meelooduu calaamad ugu noqdaa jesmaha oo laba meelooda lagu garta inay jasmisan yihiin xadaf markii xadaf lagu arkaa laydha waa jasmisan yihin mid waa ficil mudaaric aladi lam yatasil biakhiri shayun oo muctalulaakhir ah muctalulaakhir kan kalena waa afcaalulkhamsadii lagu rafci jiray habaatunuur labadoodaas xadaf aa lagu jasmiya laakiin labada xadaf waa kala duwan yihiin ogow ficil mudaaric aladi lam yatasil biakhiri shayun wa huwa muctalulaakhir xadafka lagu jasmina waa xadfu xarfilcila afcaal khamse xadafka lagu jasminana waa xadfu nuun marka labada xadaf kala galo ficil mudaaric aladi lam yatasil biakhiri shayun wa huwa muctal aakhir xadafka lagu jasmina waa maxe xadfu xarfilcila afcaal khamse xadafka lagu jasmina waa maxe xadfu nuun labada xadaf kala galo ha isku qasin waama axadfu xadafki fayakunu huwa xadafku calaamatan calaam u ahaadaa liljasmi jasmuu calaamad u ahaadaa fi lficli ficilkiina calaamad ugu ahaadaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka almucta lilaakiri aakirka ka jiran wa fi lafcaali iyo afcaashii afcaashii alkhamsati shanta ahaayeen allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuunin nuunta sugnaanshadeeda uu ahaa maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay lilxadfi xadafka laba meelooda u labada meelood oo yakuunu uu ku sugnaado fii kulli waaxid labada meelood oo yakuunu huwa hadafku uu ahaado labada meelood oo yakuunu huwa hadafku uu ahaado fii kulli waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida daliilan wax tusaya wa calaamatan calaamad calaa jasmi lkelimati kelimadda la jasminteeda labadaas meelood wuxuu noqdaa calaamad iyo daliil tusa in kelimadaas la jasmiyey almawdic اlwal meesha ugu horayda alficlu waa ficilka ficilka almudaaric mudaarica ficilka almuctalulaakhiri ee aakirka ka jiran ficilka aakirka ka jiran wa macnaa kownihi ficilka ahaanshadiisa macnaheeda muctalal aakhiri aakirka mid ka jiran uu ahaado muctalal aakir weeye macnaheedu muxuu yahay anna aakhira anna aakhirahu ficilkaas aakirkiisu xarfun waa xaraf xarafkoo min xuruufilcilati cilada xuruufteedii ka mid a xuruuftii aلalaaati saddexda ahaayeen allatii xuruuftii hiya alif alif walwaawow walyaawi ahaayeen ficilkan waa muctalow aakhir macnaheed wuxuu yahay saddexdii xaraf mid ka mid ah u dambeeya oo ah alif wow ya ah, hadha waa lagu weydiina maxaa loola jeedaa ficilkan waa muctalow aakhir ah, waa ficil ay u dambaydo saddexdii xaraf mid ka mid ah u dambeeya oo ahaayeen alif wow ya فمثال فعل فعلki مثاaلkiisii فعilkii alمضاaرع مضاaرca ahaa الذي فعilka aakhiru aakirkiisu alف inuu yahay yascى waa degdega horta فicilkii keen asagoo rafcisan kadiba caamil jasmiye la geli doonaa yascى waa degdega وayarضى raalliyuu noqona وayahwى waa jeclaana وaynأى waa fogaana وayashقى waa dhibtoona وayabقى baaqiyuu noqonaa dhe bal keen ficilkiioo rafcisan horta kadibaan gelayna caamil jasmiya yascaa waa degdega wayardaa raalliyuu noqona wayahwaa waa jeclaana wayabaa waa fogaana wayashqaa waa dhibtoona wayabqaa baaqiyuu noqona wa mihaalu ficli ficilkii mihaalkiisii ficilkii almudaaric mudaarica ahaa alladii ficilka aakhiru aakhirkiisa waawun wow u yahay yadcu waa u yeedha wayarju waa rajaynaa waa damca wayablu waa imtixaana wayasmu waa kor noqona wayaqsu wayaqsuu waa qalalaadhe ama waa adadkaana wayaqsuu waa adadkaana wayambuu waa fogaanaadhe wa miaalu ficli ficilkii miaalkiisa ficilka almudaaric mudaarica ahaa alladii ficilka aakiru aakirkiisu waawu uu yahay yadcu waa u yeera wayarju waa rajayna wayablu waa imtixaana wayasmu waa kor noqona wayaqsu waa adkaanaadhe waa adadkaana wayambu waa fogaana ama waa ka leexana waxaa la hadaa samcuhu maqalkiisii ayaa ka fogaaday an can ilkalaam waxaa la idhahdaa yanbu sahmu can ama leebkii ama xabadii la riday ayaa meeshii lagu riday ka leexatay nabaa waa ka leexday ma asiibin wey meeshii ma asiibin wey yanbu ومثال الفعل فعلki مثاaلkiisii فعلki المضاaرع مضاaرca ahاa الذي فعلki aakiru aakirkiisu ya uu yahay يعضي waa siina ويقضي waa xukmina ويsتقني waa ka deeqtoonaana ويsتقني waa ka deeqtoonaana ويحيي waa noolayna ويlوي waa laaba ويsتقشhي w isdaboola wy ويsتقشhي wa isdaboola wy اsتقشhا waa isdaboola wy wayastaqshii waa istaboola wayuxyi waa noolayna wayalwi waa laaba luquntii laaba ama surkuu laaba wayalwi waa laaba wayahdi waa hanuunina tana waa miisaaladii ficilkii muctalaaqikaa waa lagu miisaaliyey asagoo alif u dambeeyo asagoo waaw u dambeeyo asagoo yow u dambaydo kulli waa lagu sii miisaala soo maaha caamil haddaa la gelina hadda waxaa la gelinaa caamil jasmiye fiiri marka faidaa qulta markaad tidhaahdo lam yasca caliyun cali uma degdegin ila lmajdi sharafta lam yasca uma degdegin caliyun cali ila lmajdi lam xarfu nafyin wajasmin wa qalbin mabniyun cala sukuun la maxal min aacraab yasca ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اcila ah, xadfu xarfi اlcila wahiya alif alfatxatu qablaha daliilun calayha in alif meesha ka maqan tahay maxaana tusaa fatxada ka horayda yasca hadda wax yar jiid aliftiya soo laabane yascaa ah. wax yar haddaad jiiday alif ayaya soo laabane soo maa marka waxaa tara wacalaamatu jasmi xadfu xarfi اcila wahiy wahiya alif alfatxatu qablahaa daliilu calayha lanna alfatxata ukt lif waa waladaas waa walaasheed soo ma jeedin fatxadan alifta ah, a walaalaaba soo ma jeedin wacalaamatu jasmihi xadfu xarfi اcila wahiy اlأlifu alfatxaةu qablahaa daliil عalayha لأnna alfatxata kt اlأlif caliyun dhahe caliyun waxaad tidhaahdaa xadafku soo calaamad ma ahan niyaabatan can sukuunan ku darayna marka fiiriya yascى ficl mdaaric majzuum bاlm وcalaamaةu jasmi xadfu xarfi اcila wahiy اlأlifu alfatxaةu qablaha daliil عalayha niyaabatan can الsukuun لأnnahu ficlu mudaaric muctal aakhir saasaan leenahay xadafkan wuxuu naaib ka yahay sukuun niyaabatan can sukuun waa inaan idhahdo sukuunu naaib ka yahay عaليه فاعل يسعى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاaهرة في akhر إلى المجد إلى حرف jر المجد اسم مجrور بإلى وعلامة jر كسرة ظاaهرة في akhر الجار والمجrور متacلقان بيسعى والجملة من الفعل والفاaعل والمفعuuل oo jر مجrوuرka ah jر مجrوuرku iska مفعuuل في محل نصب مقول qول qultudaas maquulu qawlkeed wey qowl mar hadduu hormaro jumlada ka dambayda maquulu qowl aa la yidhahdaa ha waa mafcuulkii wuxuu ku yihi shiiku fa ina yasca yasca majzumun waa la jasmiyey xal loo jasmiyey caamilkiiu kuu sheegaa lisabqi xarfi ljasmi xaraf wax jasmiya horumarid uu ka hormaray darteeda loo jasmiyey calayhi yasca uu ka hormaray inuu jasmisan yahi maxaa u daliil ah wa calaamatu jasmihi la jasmintiisa calaamada tuse xadful alifi waa alifta la gooyey wاlfatxatu fatxada qablaha alifta ka horayda daliilun ayadaa tuse calayhaa alifta maqan wa huwa yasca ficlu mudaaric weeye ficilkaasoo muctalul aakhiri aakhirka ka jiran waydaa qulta haddaad tidhaahdo lam yadcu muxamadun muxamed dadka uguma yeerin ilaa ila alxaqi xaq maahane wax kale dadka uguma yeerin haye lam yadcu lam xarfu nafyin wajasmin mabniin calaa sukuun lah maxal min axraab yadcu ficlu mudaaric majzuuman bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اcila wa huwa waaw addamatu qablaha daliilu calayha in waaw meesha ka maqanta yaana tusaa maxaana tusaa damada addamatu qablahaa daliilu calayha lأna damata ukt waaw niyaabatan can الsukuun لأnnahu ficl mudaaric almuctal اaakhir لأnnahu ficl mudaaric alficl الmudaaric aladi lam yaتصil baakhiri shay wey almuctal اaakhir محمد فاaعل يدع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في akhره waxaa tidha إlاa أdاaة استiثناaء ملqاaت لا cمل لhaa مبني على سكون لا محل من احراب iska xرف إلى الحق jاar waa jاar مجrور ilaaduna waa jاar الحقina waa مجrور jاar مجrور waa saas معنeed jاar iyo مجrور jاar waa midkii hoos dhigay waa ilaada مجrوurna waa kii la hoos dhigay waa الحقida markay soo gaabi hadde weligaa ha taagnaani un ilaa xarfu jن iyo الحق ism majruurin soo gaabiyo safarka soo gaabi waxaa tidhaa ilى اxaqi jaaru وmajruur mutacaliq byadcu wاljumlaة min اficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali naصbin maqulu qowli sheikhu wuxuu ku yidhi faina yadcu yadcu lafdiga ah ficlu mudaaric weeye ficilkoo majzuumu la jasmiyey maxaa loo jasmiyey lisabqi xarfi ljasmi xaraf wax jasmiye horumarinta uu hormaray daraaddeed calayhi yadcu uu ka hormaray wa calaamatu jasmihi jasmihiisa calaamada tusayda xadful waa wawowda la xadfay wadamat in wow go-antayaana tusaa wadamatu damada oo qablahaa wowda horteeda ku sugan daliilu isagaa tusaa dam damadaasaa tusayda alayhaa wowdii tuseed faydaan qulta markaa tidhahdo lam yucdi muxamedun muxamed wax ma siin ilaa khaalidan khaalid oo kaliya uu wax siiyey lam xarfu nafyin wajasmu qalbi mabniin calaa sukuun la maxrada min acraab yucdi ficl mudaaric majzuun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi cila xadfu xarfi اlcila wahiy alyaa الكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة أخت الياء نيابة عن السكون لأنه فعل مضارع المعطل الآخر محمد فاعل يعد مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره إلا أداة استثناء موقات الله عن الله مبني على سكون الله محل الله من الإعراب خالدا مفعول به يعد منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب مقول قولي ويقول الشيخ فإن يعد لفظكاس يعد فعل مضارع وفعل مضارع ficilkaasoo majzuumu la jasmiyey maxaa loo jasmiyey caamilka jasmiyu kuu sheega lisabqi xarfi اljasmi xarafku wax jasmiya horumaridda uu ka horumaray daraaddeed calayhi ficilka wa calaamatu jasmi jasmihiisa calaamada tuseena xadfulya waa ya-da la gooyey in yow goontay maxaana tusaa walkasratu kasrada kasradaasoo qablaha walkasratu kasrada qablahaa ya-da horteeda xaalay ku sugan tahay daliilun wuxuu tusaa kasruhu calayha ya-da wa qiska qiyaaso calaa daalika sad intaan lagu sheegay daalika waa madkuur saddex misaala laguu sheegay ah, lam yasca caliyun ila lmajdi lm ydcu mحamdu ilaa ilى اxaqi lam yucdi mxamdu ilaa khaalida saddex miaala lagu sheegay soo maahan wuxuu ku yidhi waqis kaa qiyaaso calىa daalika kaas lagu sheego madkuurka akhawaatihaa afcaasha walaalaheeda ka qiyaaso macnaha wax alla wixii ficil ah oo alif u dambaydo mudaarica caamil jasmiya markuu galo waxaad ka qiyaasataa lam yasca caliyun ilى اmjd ficil kastoo mudaarica oo wow ay u dambaydo oo caamil jasmiya ka hor marana maxaad uga qiyaasane lam yadcu muxamedun ilaa ila alxaq ficil kastoo mudaarica oo ya u dambayda caamil jasmiya markuu galo maxaad uga qiyaasane lam yucdi muxamedun ilaa khaalida almawdicu haani meesha labaad oo xadafku uu jasmaha calaamad ugu noqdo waa xadfunuunkana almawdicu haani labaad oo xadafku calaamada ugu noqdo jasmaha alafcaalu afcaasha way afcaasha alhamsatu shanta allatii afcaasha turfacu lagu godo bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshadeeda afcaashii marka la godayo lagu godi jiray hubuutu nuun afcaashaas marka la jasminaha nuuntaa laga gooya nuuntaa laga gooya oo marka la nasbinayana nuuntaa laga gooya soo sooma dhihin yaa badana saa loo kala garaa isku darmaa saa loo kala garaa caamilka lagu kala garanayo caamilkiiya noo kala xidhan waxa ka horeeyaan fiirayna cawaamishu wax nasbin jiray marka ka horeeyaan nuuntaanu waxay u go-on tahay linasb ah, waa la nasbiyey marka xadafkan wuxuu naaib ka yahay fadco markaas caamilka ka horeeya hadduu ka mid yahay cawaamishu wax jasmi jirtayna xadafkaanu wuxuu u go-on yahay liljasm wuxuu naaib ka yahay xadafkaanu sukuun saasaan u kala saaranayna almawdicu meesha mawdica aani oo labeeyaa alafcaal waa afcaasha afcaasha alkhamsatu shanta ahaayeen allatii allatii afcaashii turfacu lagu godi jiray bihubuuti nuuni nuunta la sugideeda bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshadeeda la sugiddeeda ha isku dhig nuunta sugnaanshadeeda waqad sabaqa waana soo hormaray bayaanuhaa afcaashaas alcadaynteeda tacriifkeeda waa noo soo hormaray xukunkeedu waa noo soo hormaray misaaladeedu waa noo soo hormaray waa noo soo hormaray tacriifkeeda afcaashaas wmiaalha afcaal kamse miaalkeedii yadribu ka keen haddii lagu yidhaahdo yadribu yadribaani labadii maqnaayeena garaacaya wa tadribaani labadiinaana garaacaysa wa yadribuuna raggii badnaayaa garaacaya wa tadribuuna raggiinaana garaacaysa wa tadribiina xalima madaxweyne adaa garaaca taquulu waxaad leedahay lam yadribaa caamil jasmiye geli mara lam yadribaa lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yadribaa ficl mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni niyaabatan can الsukuuni لأnnahu min alafcaal الhamsa maa naaba fiihi xadfun can الsukuuni maa naaba fiihi xadfun can الsukuuni saasaa leedahay waalifu tasmiyati faacil mabniyin calى sukuuni fi maxali rafci iskaba soo gaabi waaya wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxal nasb maqulu qawl maal taqulu aa ka horayso ma jeedi maqulu qawl wey jumlada walam tadriba alwaaw xarfu cafin lam xarfu nafyin wa jasmi wa qalbin mabniyun calaa sukuni la maxal min alxraab tadriba ficlu mudaaric majsuuman bilam wa calaamatu jasmi xadfu nuuni niyaabatan can isukuni liannahu min alafcaali khamsa ma naada fiihi xadfun can isukuni walifu tasmiyati faacil mabniyun calaa sukuni fi maxali rafcin waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali nasbin maxduufatun calaa jumlati lam yadriba يضرب ولم يضرب الواو حرف عطف لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على سكون لا محل من الاعراب يضرب فعل مضارع مجزوم باللم وعلامه الجزم حذف النون نيابه عن السكون لانه من الافعال الخمسه معنى فيه حذف عن السكون وواو الجماعه فاعل مبني على سكون في محل رفع والالف فارقه بين واو المفرد وواو بين واو المفرد وواو الجمع وواو الجماعه والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة لم يضربا ولم تضرب الواو حرف عطف لم تضرب لم حرف نفي وجسم وقلب مبني على سكون لا محل من الاعراب تضرب فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جسمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الافعال خمسة معنى في حذف عن السكون وواو الجماعة فاعل مبني على سكون في محل رفع والواو والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة لم يضرب ولم تضربي الواو حرف عطف لم حرف نفي والجسم وقلب مبني على سكون لا محل من الحرف تضربي فعل مضارع مجزوم باللفظ وعلامة جسمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة معنى فيه حذف عن السكون ويا المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة لم يضرب شيخ wuxuu ku yidhi فكل واحد mid kasta oo min haadihi اafcaal afcaashan ka mida ah. shantaan ficil lam yadriba walam walam tadriba walam yadribu walam tadribu walam tadribi fakulu waaxidin mid kasta oo min haadihi tan ka mida ah. tan bay alafcaal afcaasha ficlu waa ficil ficilkoo mudaaric mudaarica ficilkoo majsuumu la jasmiyey maxaa loo jasmiyey caamilku ku taabsiina lisabqi xarfi ljasmi xaraf wax jasmiya hormarid uu ka hormaray daraaddeed alladii xarafkaasoo huwa lam-a calayhi ficilku ka hormaray wa calaamatu jasmihi jasmihiisa calaamadda lagu garanaa xadfu nuuni waa nuunta la gooyey waalif alifta awil waa wowda awil yaa u ya-da faacil waa faacil mid kastaaba mid kastoo ka mid a faacil wey mabniin calaa sukuuni sukuuna lagu binaynaa ilaa waa mabniyo waa damiir damiirna waa mabniye mabnin calى sukuni fii maxali rafcin maxalka laga rafcina ilaa waa faacile faacilna waa rafcisan yahay halkaas ka gudbi maayo arday aan berri ka jawaabin afar iyo tobankii iyo koob iyo tobankii halkaasuu nooga haraya aan ku maxsalaameynayna intayda kalaa sii wada doona insha allah ha berri waxaa ku taalla isim mufrada maxaa la yidhaa horta tacriifkiisaad sheegay isim mufrada bisi mfrada xukunkiisa sheeg waxaa sheegaya waxa lagu rafciyo waxa lagu nasbiyo waxa lagu jero ah, soo ma jeedin jamcu taksiir maxaa la yidhaa waxaa sheegaya xadkiisii ah, iyo wii wixii o dhan waa sheegaya aqsaamtiisa xataa lagu weydiin doono insha allah markaad sheegto waxaa kugu xiga xukunka jamcu taksiir xukunka jamcu taksiir meelaha lagu sambirraxdo iska fiiri meela lagu sambirraxmidu leey oo qatar ah, mfradka iyo jamcu tagsiirka labadoodaa saaray kadibaa waxaa lagu weydiinaya jamcu nusaali xadkiisiiy waxaa lagaa rabaa iyo xukunkiisii kadibaa lagu weydiinaya insha allahu ficil mudaaric aladii lam yatasil baakiri shay meel lagu sambir adu iska leeyi iska fiiri waa garta kadibaa waxaa lagu weydiinaya insha allahu jamcu lmudakar saalim xadkiisa iyo waxaa lagaa rabaa iyo xukunkiisa badanaaba waxa weya indhool maahana inta kale kuma simbirixdaan laakiin hurda ayaa sawa iska simbirixaa asmaa ulkhamsa kuugu xigta tacriif uma baahna dayagana waa wax tirsanba laakiin xukunkooda lagu weydiina iyo shuruuddoodi ah, waxaa ku xiga musan tacriifkiisii iyo xukunkiisii lagu weydiina waa iska fududiya hurda ayaa gasha afcaal tacriifkeedi iyo xukunkeedii aa lagu weydiina insha allah mar kalea su-aalahaakana dhin kala loo dhiga waa la bedela waa la bedela waxaa lagu leeyahay calaamaatu rafcaha sheeg meeqay ahayd markaad sheegtaa mid walba lagu weydiina meesha degi jir calaamaatu nasb haddana calaamaatu lkafd calaamaatu ljasm qaabkaas loo dhiga mar saddexaada haddana la dhalan roga si kala loo dhiga bal dhin dhankii loo dhigaba inaad la socoto markaasaa lagu leeyahy ism mufrada maxaa lagu rafciya aa lagu nabiyo maxaa lagu jara maxaa lagu jasiya ataa lagu weydiina ismufrad somajeed inaad wax la socoto in lagu fahmaan rabo sooma jeedi dhankaasaa lagu wada haddana koob iyo tobanka kelima saasaa loo wadaa ma la fahmay ayaa lasoo diyaariya alla fududay wallahu subxaana wa tacala alam wsala allahu ala nabiyina mxamed